neeftooda wuxoodaa loo cayinaya gurigaas buu leeyahay intaasoo neef buu leeyahay intaasoo kaasha buu leeyahay xataa haddii xoolo badanoo lagu shaqaynaya ahayd intoo la dhaxlo oo qof walba nambarkiisa la sheego tirada uu leeyahay ha loo rogo systamka hala bedelo shuraakaha laga dhigo saami leeyahay qof waliba saamiguu leeyahay iyo sanadkii faa'iidada uu soo saaro iyo kharashkuu qofku sii qabay eed yar un hala xisaabtamo sanadka akirkiisa sidii dad xoola isku darsaday oo kale u xisaabtami jireen taasaa dhib haddii taa la diido dadkii xigtada ah way islaayeen unbay ku dambaynaysa ee kaale nabarada u kala xaqa waayo haha lagu xisaabtamo waana halka had iyo jeer laga cawaro hooyada iyo hablaha hablaha la guursaday wuxuuna yidhaahdaan dee reer bay u dhaxdaye maxayna leedahay yaradii iyo gabaasina mabaanaan ka qaadanayn waxay naga doonaysaa ma xoolaa ay rag u geysaadaan iska magaalaysan odhanaya haddii ilaahay kuu calfay mid kugu filan meheriyo yaradna ka kadoo yaradiyo gabaatina ka dooni mayno de isaguna yuu naga dooni xoolaha xoolaha abbaya abbahaya ka dhig waxay u qabaan inantu hadday qaadato qaybtii ay ka heshay xoolihii aabbaheed inay dad kale ummado kale xoolaysay ayay u qabaan oo dadka faamiligaa ah qaarkood ba aragtidaas ku qaloocan tahay oo markaasay ku odhanayaan maye bas wey adar sagada inamadiina u daa waxan ku muslaxaya waay ilaahay baa wuxu uhi laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcaa inan iyo inan oday iyo islaam ku ku dhalay iyo kuwa addasho ilaahay baa garanaya midkuu dheef badan laakiin daliilku waxa uu tilmaamaya qof walba wixiisa in la siiyo baabkani muhimadda uu leeyahy horeynu usoo tilmaamay barashadiisu inay dadka wax dhaxlaya iyagana qaybahooda soo xuska ahlulfardi waa ahlulcasaba dadka qaarkood ahlulfarad baa laydhaah qaarkoodna casabaa laydhaah xadiidkan u horeeya jaamica ayaa sheegay وعن بن cabاasi رaضي الله عanهma qاal qاala رasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu yihi alxiquu gaarsiiya alfaraa'ida qaybaha dhaxalka biأhliha ciddii ilaahay u cayinay gaarsiiya famaa baqiya wixii soo hadhay fahuwa kaasi liأwlىa rajul ninka ugu dhowbaa leh dakarin oo lab ka ugu soo dhow meydkee lab ayaa ale wixii soo hadhaa muttafaqun calayh xadiidkaa saxiixa wuxuu tilmaamayaa dadka wax dhaxlaa inay laba qaybood yihiin qaybi waa ahlulfarad oo qur-aankaa u cayimay wuxuu qaadanayo ama xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaybina waa casaba oo waa baaqi sugayaal oo dadka ahlufaradkii markay waxooda qaataan ayuu qofkanina wixiisii qaadanaya tusaale nin baa dhinto wuxuu ka tegey inan iyo inan wiil iyo gabadh uu dhalay gabadhii iyo xaaskiisa xaasku waa ahlulfarad alxiqu alfaraaida biahliha qusumkeeday qaadanaysa sideed meeloodoo meel hal la duldhigay sideed maxaa soo hadhay toddoba meelood toddobadaana inankaa qaadanaya marka famaa baqiya waa toddobadaa soo haray tusaalayaashu waa kaiir wa kaiir laakiin qad yudriku nabiy bilmithaali alwaaxid maa laa yudrikuhu alqabiy bialfi amila qofka fadinka ahi tusaale keliya waxa uu furo ugu noqdaa qofka qabiga ahi waxaan kun tusaale aan waxba ku fahmin waa markaa saasumaad wareysaa qofka qusum lehe daliilkuu cayinay qaybtiisa markuu qaato wixii soo hadha famaa baqiya wey waxaa qaadanaya ragka ugu dhow waa la isreebreedayaa dhaxalka waa la kala horeeyaa oo jaranjaruu leeyi taas waa taa alxiqu lfaraaida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajuli dakar famaa baqiya wixii soo haray faliwlaa rajul nin ka ugu dhowdaa leh dakarin lab oo maxaa labadaa eray nasku isu daba dhigay sirkeeda iyo xikmaddeeday leeyihin marka la idhaahdo rajul wuxuu noqdaa qofka weyn ninka weyn ninka weyn baa rajul la idhaahdaa ka kusoo soo xigana dee waa ghulaam ka ka sii yarina waa ifli marka khulaamkii iyo ifligii iyana meesha ka baxeen si aan loo moodin dakarin weeye dakarin waa ku kastoo lab maaha nin weynu ka dhaxalka lahe dakarin ku kastoo lab hadduu caawa dhashay oo isagii iyo hooyadii ay isku soo hadhaan hooyaduna sideed meeloodoo meel bay leedahay kan caawa dhashayna toddobada kan uu leeyahay marka dakarin maaha ka weynune waa ku kastoo lab marka waa isfasirayaan labada tilmaamooda israacay xadiidkaasi saasuu xus marka ahlulfarad iyo ahlulcasaba ayaa labadaa qaybood weeye dadkii wax dhexlay casabanimaduna ilaa shan qaybood bay noqotaa aabbanimo iyo inanimo walaalnimo walaaluhu kuway sii dhaleen adeernimo iyo adeeradu kuway sii dhaleen shantaa qolo wey dadkan casabadahay markay kulmaan qaabka xijaabkaynu ku arki doonaaye way isreebreebaan dhiga laftigooda isreebreebaa tusaale marka siay isu reebayaanna waxa weeye siday usii kala culus yihiin iyo siday usii kala horeynayaan iyo siday meydka ugu sii kala dhow yihiin nin baa dhintay wuxuu ka tegey walaalkii iyo aabbihii labadaasuu ka tegey walaalba iman maayo kol haddii odaygii joogo qofkan dhintay kol hadduu aabbihii joogo wax walaal la idhaahdaaba meesha uu ka baxayba macnaha odaygana ka xoog badan wuxuu ka tegay aabbihii iyo awowgii aabo awowgaasi iman maayo lannahu aabbaha ka dhow khadku sii mari lahaa ayaa xidhan oo aabbihiibaa fadhiga waay waxaa kaloo xadiidka laga fahmayaa casabada waxaa asal ku ah ragga dumarku wuxuunay noqdaan intooda faraha badan dad qusum leh macnaa qayb cayiman leh caasibka halkan la tilmaamayaana caaibku waa saddex qaybood caaib binafsi wacaaib bikayri wacaaib maca kayri marka caaib binafsi sidiisuu cadsado isaga yahay oo miisaankii waama xoolahoo dhan ku wada qaadan lahaa ama baaqiga ku qaadan lahaa buu iska leeyahy waa ragga laakiin dumarku marka ay la joogaan inay walaala yihiin caaib maca alkayr wey caaib bilkayr marka ay hablaha eedada wiin la joogaan waa caaib maca alkayr adu waa tafaasiisha dhaxalka imikana baa kitaabkan markaynu marayno tafaasiisha mutawalka ah dhaxalka lagama bogan karo oo dee inta yare imika casharkeenanoo qura ayaa laga yaabaa mujalad dhan in laga sameeyo waxa dhaxalkao dhan de in kalaaba u daliilana soconayo bilo la akri karo marka waxaana isku dayaynaa inay soo yar dhaweyno sidii loo fahmi lahaa laakiin tafaasiishii waa kasoo gaabsanayna dhaxalku lahaa waaya marka casabadu waa qofka ama baaqiga qaata ama hadduu cid kaloo la dhaxasho waayo oo ahlulfarala ah, isagaaba wada qaadanaya hadduu ninkani tusaalaheennii hore hadduu ninkani dhintay oo uu ka tegay inankiisoo qura oo xaasna aanu jirin inankaa xoray wada qaadanaya waa waaritun xaaid wada koogaya qofka casabada ah saddexdaa saddex arrimoodba wuu gayaa haddii cid ku qordiso oo ku weheliso oo ahlulfarala la waayo haddii cid ahlulfarali ay jirto dheh hor baaqi buu qaataa cid ahlulfaradi haddaanay tirinna xoolaha wuu wada qaataa dadkii ahlulfaradka ahaa hadday dhammaystaan oo markii loo jajabiyey dhaxalkiibuu madhnay wuu iska dhaqaasinaya unkaas waxbaa usoo hari waayey meeshaba uu ka baxaya markaa marka qofka la idhaahdo casabadu wax walba wuu gayaa si walba maruu buurbuurto oo u badata iyo iyo maruu afka dhulka ku dhufto wax walba wuu gayaa ninkaas eh, ha ka eegin war maxay ninka wada qaadanaya dee mar buu qabi karaaba oo dumar keligood qaadan karaa waayo haddaba xadiidkaas wuxuu tilmaamay dadku qaybina qori cayiman bay wax ku dhexlaana qur-aanka iyo xadiidku u cayimay qaybina waa waxa la yidhahdaa casaba waa baaqi suge oo waa in shantaa aynu soo sheegnay aabbayaashii inamadii walaaladii adeeradii iyo ilma adeeradii isumana wada yimaadaana way isreebreebaan baynu taasi waa aniga faham haddaba farad haddii la yidhi farad farad baa wax lagu dhaxlaa haddii la yidhi faradkaas inta qur'aanku uu tilmaamay waa lix alfuruud almuqadaratu fi kitaabi اllahi tacaala sita lix weeye lix qaybood ayuu qur-aanku cayimay mid waa nus dadka qaarkood baa nus wax ku dhaxla midna waa rubuc dadka qaarkood baa bar wax ku dhaxla midna waa sumun oo sideed meeloodoo meel oo saddex halkaas dadka qaarkood waxay wax ku dhaxlaan sudus lix meeloodoo meel qaar waxay wax ku dhaxlaan hulus saddex meeloodoo meel qaarna waxay wax ku dhaxlaa maxay ulusaan saddex daloolow saddexdaa qori oo laba laba ka mid ah anniصfu wاrubucu wahumun qaybta shafciga ama dhaban ayay ka imanayaan athuluث wاsudus wاhuluثaan kuwaasina qaybta witrigay ka imanayaan si kale haddii loo dhigo waxa weeye anniصfu wa niصfuhu wanisu niski annisf waa barhkii iyo nuskii waa rubucii iyo nuskaa nuskii waa sumunkii waa wixii lasii jijabiyey sii yaryareeyey athulutaani wa nisfuhumaa wa nisfu nisfihimaa waa iyadoo lasii yaryareeyey ama xaa kalaa laga soo wareegi karaa waxaa la odhan karaa athumunu wa dicfuhu wa dicfu dicfi wasudusu wadicfuhu wadicfu dicfi marna waa la isku darbinaya waa lasii laalaabaya intoo ka yar laga soo bilaabo waa la isku celinaya marna intoo ka weyn laga bilaaba lasii qaybinaya qofka xisaabta u garanaya labada siyood baa loo sheega culamada faraa'idku way soo ururiyaano si ay qofka ugu dhib yaraato kelmad ayay ku soo ururiyaan dabtu dawi lfuruudi fi lbaxri raj khudhu murattaban faqul habadabad alfaradka o dhan inkaasa lagu soo ururiya habadabad waa li xaraf habadabad marka abjadka kolkaad u noqoto xarfaha mid waliba waxbuu keenaa alhaa maxay keeni jirtay abjadhu xarafka afraad baheed xarafka afraad baheedo afar bay sheegaysaa bay ka dhiganta waaya baduna maxay keeni jirtay abjad dee xarafka labaad bahebeelabay keeni jirtay abjad haba alifkuna dee wuxuu aha bilowga qoladan fiqigu alifku waa isugu mid iyo hamsadu iyaga kuwa naxwada alifka iyo hamsadu waa u kala laba iyo ardayda loogu dhigi jiray bay fuqahadu ka taagan yihin habaaday kuleeyihiin waxay kuleeyihiin waxa weeyaan iyo abjad ayaa isku qolaabay kuleeyihin sida ardaydunbay iyagu macaamuleen marka alifkuna dee abjadku hamirqulu keenay hadaa dabaz daalku wuxuu ahaa afar buu keenay baduna iyaduna sidoo kale labay ahayd zaaiduna toddobay ahayd abjad huwaz waa xarafka toddobaad isdad waxa weeyaan waa toddobaad marka sidaa ayaa ay ku tartiibiyaan adigu si kale haddaynu dhigno nambarada ama tirooyinka qur-aanku uu tilmaamay in wax lagu dhexlo waa lix mud waana lixdaa ayn sheegnay ee ku celcelinay dee marka waxa kuu haray lixdan qolo yaa wax ku dhaxla lixdaa waxa wax ku dhaxla <clears throat> masalan niska oo kale niska waxa wax ku dhaxlaya afar qolo hadduu ninku dhintuu ka taga inantiis nus way qaadataa inan uu awow yahay nus bay dhaxli kartaa walaashii ay isku aabaiyo hooyay nisbu wax ku qaadata walaashii ay isku aabaiyo nisba wax ku qaadata saygii ama zawjkii mis wax ku qaataa waayo shantaa qolaba waxbay ku dhexli karayaan mar walbana kolka la qofkana wax ku dhexla waa markaa la xijaabayo ee wax hor aanu jirin rubuca qolo quraa wax ku dhexasha waa xaasaska ama xaaska keliya ninku markuu dhintuu ka tago xaaskiisa isagoon caruur lahayn rubucun bay qaadataa subunka sideed meeloodoo meel waxa qaato wax ku dhaxla azawja aw izawjaat ninku hadduu dhintuu ka taga xaaskiisa ama xaasas badanba oo afar iyo wixii lamid ah ka yar sideed meeloodoo meel bay leedahay marka caruuri joogto ulutaankuna dee afar qolay ahaayeen ninku hablihii uu dhalay kuwa awowga u ahaa walaalihiisii ay isku aabba iyo hooyo ahaayeen ama walaalihii ay isku aabba ahaayeen uluka waxaa wax ku dhexla laba qolo hooyada hooyadu mar uluk bay wax ku dhexashaa marna waxaa wax ku dhaxla qofka dhintay kuwa ay xagga hooye ka walaala yihiin laba iyo wixii ka badan suduska waxaa wax ku dhexla toddoba qolo qaarkood waa usuul qaarkoodna waa furuuc qaarkoodna waa xawaashi waaya waxaa wax ku dhaxla suduska hooyadu marba wax ku dhaxashaa ayeeyadu marba wax ku dhaxashaa aabbuhu marbu wax ku dhaxlaa awowguna marbu wax ku dhaxlaa afartaasi waa usuul midina waa faraco bintulibni maca albint bintulibni macnaha inantu qofka dhintay awogow yahay waxbay ku dhaxashaa waa shan waxa wax ku dhaxlaa alkhtu liab maca alkhti shaqiiqa qofku hadduu dhintuu ka tago inana isku aabbiyo hooyayiin iyo inana isku aabba yihiin inantaa isku aabban yihiin sudus bay qaadanaysa ka toddobaadna waa kuma faraaidku yuu u baxsanya ku daraya dee ka toddobaad ilan lixdaynu sheegnay ka toddobaadna waxa wey waladulum qofku hadduu dhintuu ka tago inan ama inan ay isku xagga hooyo ka walaala yihiin isaguna waxa uu qaataa sudus qur-aankaa sheegaya marka intiiba waynu sheegnay habadabad toddobadaa lixdaa meelood wey haddaad xafidi kari weydo shuraaxdii baad ka daalacanaysaa kitaab walba oo faraaid xalka ka warramayaaba saasuu kuu sheegaya laakiin waxaad ogaataa dadkan aynu sheegnay qof baa mar nuska wax ku dhaxla marna rubca wax ku dhaxla marna si kale wax u dhaxla waxaa keenaya isbedeladan kolba dadku la joogo qof baa mar yaraysanaya marna wuu badsanaya marna dhaxalku ka baxaya waxa keenaya dadka ula joogo ayaa keenaya marka haddii laguhi hedel nisfu wax ku dhaxlaa hamoodin weligii niskaa taagnaanaya waa soo ambaray haddii laguhi sudus buu wax ku dhaxlaa hamoodin inuu suduskaa taagnaanayo ee marbuu suduskana qaadanaya wax kalena ku darsanaya ama marbuu suduskaba waayi karaaba waxa keenaya dadka ay wada joogaan marka kolo walaad wax dhaxlaysaba markaad wax qaybinayso waxa ku ag yaalla oo aad la akhriyaysaa baabka dhaxalka baabka xijaabka baab alxoj markaad saxda soo dhigto hebelintaasuu ka tegey koow dadkiibaad dabeedsana tirinaysaa siday isu xijaabayaan markaa waa in qaar meesha ka baxaan qaarna soo galaan mar walba ood wax la qaybinayaba baabka xijaabka ayaa la wadaya intaa wey saa kooban baynu u dul marnay waaya waxaa intaa raacaya dadkan masalan aynu soo tirinay marna waa la xijaabaa oo dayr baa dhaxalkii iskaga gudbo meeshay ka baxaan marna dee dhaxalkay galaan marka xujbiga laftiisa alxujb ayaa wuxuu u qaybsamaa xujbu صif waxujbu shak waxujbu اlxirmaan waxujbu naqsh xujbu sifa qofkii waxaa dhaxalka u diiday sifo sifo uu yeeshay oo meesha soo gashay masalan qofkani waxbuu dilay gaal buu noqday oo murtiintiibuu caayay murtad buu noqday aabbihiina dhaxal buu ka sugayay su-aal shahaado waayo afku taagaya dhaxalka waa laga karoosgaraynaya waxba kama dhaxlaya sifadaa xuna uu yeeshay daraaddeed ama addoon buu noqday sifuu yeesha sifadaasi ayaa u diiday dhaxalka marka xujbu sifa ayaa la idhaahdaa waana mawaanicdii aynu soo tilmaamayna mawaanicdii aynu soo tilmaamayna maxay ahaayeen waa sifo qofkuu yeesho dhaxalka ka saaraysa marka xujbu xujbu sifa dadkao dhan wuu mari karaa waa waa saf dadkoo dhaxlayaashoo dhan mari karaa xujbiga labaad waxaa weye xujbu shaks waa qofkiioo qof isku gudbo qof wal oo dhaxlayaasha ka midaba qof kale wuu isku gudbi karaa ilaa shan qof mooyaane aabbaha iyo hooyada iyo inankaaga iyo inantaada iyo labada sawj midkood ninka iyo afada macnaa hadduu qofku dhinto oo uu ka taga aabbihii iyo hooyadii marna dhaxalka ka qabi maayaan way yaraysan karaan laakiin kama qabayaan hadduu qof dhintuu ka tago lamaanihiis ninkiisii ama gabadhiisii marna dhaxalka kama qabayo wuuse yaraysan karaa hadduu dhintuu ka taga inankiisii ama inantiisii dhaxalka kama qabi karo inuu yaraysto qofkaasi mooyaane waa dad xidhiidhkoodu matiinuu yahay oo u adag yahay oo toos uu yahay marka kuwaa waxaa la yidhaha alwaladaan waalabawaan wاzawjaan waa shan qof alabawaan oo dee kulmi kara wاlwaladaan oo kulmi kara wa axadu zawjayn oo dee aan kulmi karin axadu zawjayn waxaynu leenahay azawjaan dee ma odhan karno labadii sawj ninkiiyo afadii ma kulmi karaan soo ma xagee ka kulmayaan dee haddii lagu idhahda zawj macnaheedu waxa w zawjaa dhimatay haddii lagu idhaahda zawjatun ayaa wax dhexlaysa zawj baa dhigtay wey marka axadu zawjayn waa la idhaha ila ma kulmi karaane hadduu mid dhaxlayo lamaanihiisii kalaa tegey oo ka shubay shantaa iyaga waa la xijaabay baabka dhaxalka maqli maysa xujbu sifa wuu jiraa oo hadduu wax dilo ama gaaloobo ama noqdo addoon waa jiri kartaa horeaynu usoo sheegno dhaxlayaasho dhan wuu maraa laakiin xujbu shaksi shantaa ma helo xujbu naqs wuu wada gaari karaa dadkao dhan qof walba oo dhaxlayaasha ka mida waxbaa nuqsaani way ku iman kartaa qorigiisa marka waxaad halkaa ka arag xujbu ifa wuu wada mari karaa xujbu naqs wuu wada mari karaa laakiin xujbu shaks shantaa qof ma geli karo shantaa qof cidima hor joogsan karto dhaxalka kama saari karto waayo baabka xijaabkuna waa nooca markastay isu xijaabayaan dee waa taa aynu soo tilmaano qofkiibaa qofkii kale ka dhowaaday ama qofkiibaa qofkii kale ka awood badan xagga marka la eego abtirsiimada oo dee ka aabbo qura walaalkii ay isku aabbadahayn iyo iyo kii ay isku aabbiyi hooyooyin iyobaa miisaan badan asaa u fahm marka laleeya wuu ka xoog badan waa lalagda waa la lagdamayaa dee maaha meesha <laughs> waa la kala xoog baday laakiin orod maaha waa la kala xoog batay ase awood maaha orod maaha marka waa tanay soomaaliduna habari bahibah ma dhaxasho bahi bah ma dhaxasho hadduu inankani dhinto uu ka tago qaar ay isku aabbiyo hooyo yihiin iyo qaar ay isku aabba yihiin dee waad arkaysaa kuwana ayaa xoog badan marka saasaa loo xisaabtamaya waayo <clears throat> inahaas waa inaha guud ahaan waa iska fikrad caama ah. laakiin qofkii imika baabka dhaxalka ay ugu horeyso dee safbarun bay ku tahay <laughs> safmar wax badani uga bixi maayo way way ku yar bururaysaa laakiin qofkii wax hore uga baxsanaayeen bay u noqon kartaa iftiimin ka kalena hadduu ku yaro celceshado xoogaana yaro daalaacdo oo laga yaaba inuu wax ka fahmi karo waa baab u baahan macrifad iyo rusuuq iyo qofku inuu isticmaalay oo uu ku shaqeeyey mararka qaarkood baa qofku dhaxalka isagoo aqoon u leh haddii aanu si camaliya aanu ugu shaqaynin oo si bracticala ah dadka aanu wax ugu qaybinin aanu garanayninba xisaab ahaana kaga shaqayn kari maayo xoolo ahaana kuma qaydin karo waa arin nadarigeedu uu baahan yahay camali inuu noqdo labadaba ninbaa gaaroodiga ayuu yimi isagoo galbeed baabka dhaxalka kusoo bartay gaaroodigu yimi asay idhahdeen reer hebel oo bal ariga noo qaydi qoys hebel baa waxay idhahdeen ilme hebeloo odayga dhintay ariga noo qaydi arigii isagu wuxuu maqlaya uun intaa waa la isku barbiyaa intaa waa la isku qaybiyaa waxaasuu maqlaya dee waa ari soo wada taagtaaganoo qiimo maaha arig lacag maaha wax la ysu jarsanayo maaha o laysu tirin karo dee fraction yeelan karo dadkii loo qaybin karo waa wax si kale in loo looga wareega u baahan dabeedna markii uu ku dawakay buu laxbuu qabto lax kaloo ku dhufto an <laughs> waa sidee hebel miyaad waalat waa la darbiyaabaa layidhi waa la darbiya waa la darbiyaabaa layidhi dhaxalka marka la qaybinayo macnaha wuxuu tusinayo inuu wareeray oy wanaag kala doontaan ayuu far waaweyn ugu qoray anugu wareerayo way kaase waa nin kala doonta halkuu ka odhan lahaa buu isugu dhuftay wixiina ah waxay u baahnaa in la qiimeeyo niman qiimeeyayaalaha qaybiyaha waxaa la soconaya qiimeeyayaal dabeedna xoolihii bay qaybinayaan marka la qaybiyaabaha la isku barbarwadayaa qofku qorigu helay iyo wax wixiisii u dhigma marka waa in la kala joojoojiyo dabeedna laydhaa hebelo waxaaga waxaasaa udhigma waxaaga waxaasaa udhigma afrage loo sameeyo la isku celceliyo xoolaha iyo daaraha iyo waxaas waayo marka taasi waa iska muqadamo guudoo baabka ah iyo alfuruud almuqadara ah, oo xadiidkaasi wax ka tilmaamay waynu iska soconaynaa marka wacan usaamata bni zayd radia allahu canhuma ana الnabiya salى اllahu alayhi wasalam nabigu qaala waxa uu yihi laa yariu ma dhaxlo ma dhaxlayabay ka dhigan yuu dhaxli almuslimu qofka muslimkii alkaafira gaalka ma dhaxlo walaa yariu lkaafiru gaalkuna ma dhaxlayo almuslima muttafaqu calayh dee maxaad ku soo aragtay mawaanic اlir dhaxalka waxyaabihii hor joogsanayeen maxaa ka mid ahaa ikhtilaafu اdiin haddii ay kala diin yihiin kana waa muslim kana waa gaal isma dhexlayaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa kala qolo hadda haba isdabaan walaalabaha ahaadaan waa kala ummad hadda hamoodin waxaan iba inuu sii fog yahay diintun buu caaya ilaahay buu caaya waa gaal noocaasoo madow markay noocaa noqoto ma dhexlaya u iska tegaya waaya xadiidkaas sidaasaynu ku dayno wuu iska cad yahayba dadkii aqaaribta ahaa xigtada ahaa haddii qaarkood gaalo yihiin aqalba ha wada deganaadeene kuwa kale islaamka isma dhexlayaan wuxuu markaa sheekhu wadaa mawaanicdii irsiga waa muqadamadii aynu soo qaadanay habeenkii hore qaar ka mida ah. waxay culimmadu isweydiiyeen masalo imika aan wax badan oo innaga inoogu sii jira aanay jirin haddii gaalada lafdigoodii ay kala diiman yihiin ma isdhexlayaan mise isma dhexlayaan maxaad odhan lahayd adugu kani waa cristan kana waa yahuudi kana waa buudis kana waa mushrik kana waxbaba aaminsana dee adeer maxaaba igu wata baad leedahay meeshuna ha iska joogeen maxaan ugu kala adkursinaya iga kalayba isku kala qolaba mar anagu isdhexlayn anu kala hadnay dee iyagu ha iswateen ama ha isdhexleen ama ha iscawareeneen laakiin waxa kaaga xidhan mar bay nala joogi karaan sidii baaniyaalka kale iyagoo ina dhex degan ayaa isqabsan karaan maxkamadeennay imanayaan so in wax loo kala sheego maaha maxkamadeena hadday yimaadeen shareecadan ugu kala xukumo labadii gaalo waxba idinku kala xukumi mayno dee ma jirtaba waa la kala xukumayaa taasay jawaabu doonayaan culimada marka qaarkood waxa ay leeyihiin har way isdhexlayaan waa isku gaalo waa isku diin ilaahay baa yihi waaladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd iyaga iskaga gaaladu isdhaxalsi qolana waxay leeyihiin maya kor haddii ay kala din yihiin maya laba qofoo kala diimo ah diin kala tagsan ah isma dhexlayaan waayo markay inoo yimaadaan aynu ka xoog badan aynu hoos yimaadaan ee sharcigeena iyo maxkamadeenna ay yimaadaan ta dambe aynu u cuskan dee oo waxaynu odhan doonaa isdhexli maysaan oo kala diin baa jir wa can mascuudi radia allahu canhu fii bintin wa binti bnin wa uktin dhaxalkood saddexdaasaa dhaxal doonaya bintin wa binti wa uktin saddexdaa dhaxalkooda ibnu mascuud waxaa laga wariyey inuu yidhi qada الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu u xukumay lilibnati inantii annis lilibnati nis inantu nis bay leedahay walibnati اlbni asudus ta loo awooga yahayna sudus bay leedahay takmilata uluayn uluaan bay dhammaystiranayaan wamaa baqiya wixii soo harayna falilkhti waxa uu le inantaa qaadanaysa rawaahu albukhaari dadkii ahlulfaradka ahaa iyo hababkii ay wax u dhexlayeen ayuu qayb ka mida ah xadiidku sheegay isagoon ku wada koobin manaa siday waxu dhaxlaan unbu in kamida ah. ayuunbaa lagaa siiyey mid kalena qaacid ahaan u qaado oo kaa furan karta inaad ku wareerta dhaxalka haddii magac la sheego magac baa la sheegay magacaa waxa ay isu yihiin qofka dhintay masale waxa la waa ukhto waa walaal yuu la walaal yahay qofka dhintay waa binto inan waxay inan u tahay qofka dhintay bint libn inan inantii weeye waxa awoowu ah ama ayey u ah qofka dhintay haddii laakiin aad tidhaahdo yuu walaallo yahay ama yuu binto u yahay dee aduu kuu yahay weeyi imaa inuu adiga kuu yahay wa imaa inuu cid kale u yahay wa imaa inuu ka dhintay u yahay ka dhintay unku dah qaacidadaa qaabo Ah, qofkani waa walaal qofkani waa aabo qofkani waa ayeeyo magacan wuxuu kula baxaya qofka dhintay marka la yidhaahdo waa walaal ka dhintee walaal ahaaye marka waxaad weydiinaysaa dhinacay ka walaal ahaaye waxa weeyaan awow ka dhintuu awowu yahay wey laakiin labadii awow waa keen su-aasha aad imanaysa saa ufaha waay adigoo qaacidadaasi nin baa dhinto wuxuu ka tegay binto waa maxay waa inantiis bintu ibnin waa inan inankiisu dhalay wa uktin iyo miday walaala yihiin waa saddex dumar ah ayaa dhaxalkii usoo fadhiy xukunkii nebi maxamed wuxuu ah calayhi salaatu wasalaam markii nebiga loo keenay saddexdii dumar ahaa ayuu dhaxalkii wada siiyey saddexdii dumar ahaa buu dhaxalkii haddii iminka dib lagugu soo celiyo oo la idhaahdo bintada u horaysaa maxay wax ku dhexlaysaa de waa inaad garataa lixdii qaybood lixdii ahlu farada aynu soo tilmaanay guru kooxday gelaysa waxay gelaysaa qoladii nuska ayay gelaysa qoladii niskay gelaysa marka waxaad leedahay nis bay qaadanaysa bintubnin bintubnin inanta uu dhala inanku ee qofka dhintay awowga u yahay ka soo qaad isaguna waxay gelaysaa qoladii suduska ayay gelaysa dad aynu toddoba qof oo aynu nidhi suduskee wax ku dhexlaad ayay ka mid tahay sudus bay iyadana qaadanaysa alkt waa baaqi suge oo waxaa la yidhaahdaa casabatun maca alkhayr alakhawaatu maca albanaati casabaatun qaacidadaasoo horbigaa jirta alakhawaatu maca albanaati casabaat caasib maca alkhayr iyaduna waa baaqi suge iyadoo inana maanta waaya markay noocan oo kale tahay ee nus iyo la sheego magaranaysa sudus iyo waxaa dee waa inaad shaxdii samaynayso markaa dabidna waxaad leedahay waa inaad samayso meel xisaab uu ka bixi karo lix meeloodoo meel nusna ka bixi karo dee waa lixun wain takun ilmas'alatu tasixu fii asliha fatarku tawiili اlxisaabi ribxu kama qaala fi raxbiya haddii meel hoose xisaabtu ay kugu ansixi karto inaad tiro dheer raadsataa faa'iida kuma jirto waa mudaacafka qaylihii la odhan jiray meel yarna wuu ku ansixi karaa meel dheerna wuu ku ansixi karaa marka xoole waa inaad calculatorka qaadato lix meelood uqaybiso ta hore maxaan siiyaa dee labaan uqaybinaya nus baan siinaya o ta kalena maxaan siinayaa lix lixda ma baaqigan ka bixiya mise intii sare haddaad baaqiga ka bixiso lixda waad ku waalanaysa laakiin mar labaad waa inaad qaybiso aada lix meelood uqaybisaa wadartii xoolaha lix meelood markaad uqaybisa inantaad meel siinaysa baaqigii soo hadhay waxaa qaadanaysa tan ay walaalaha yihiin marka way dhammaystireen way kooreen wixiiba waa masaladii qoriga uu soo qaatay ninkii geeltiraha hawd buu geel buu hayayo geel badan ayuu hayay inay xagga aabbo ka walaalahaayeen uu lahaa iyo labadii qori isagaa ilaalinayay haddii reer hebel dabeetana markuu dhintay walaalkii ayuubay saddexdan dumaray yimaadeen inantiisi geeli konton bay qaadatay boqolkii halaad tan yare kalena awowga uu ahaa ka dhintayna iyaduna sudus bay qaadatay baaqigiisoo horeyna inantii isku aabihii hooye ay ahaayeen ayaa qaadatay qorigiiyo geeliiba ko markaasuu yihi ama maxaan helay adiguna waxba ma casaba haddaad noqon layd dee inan baa kaa horeysa inantana isku aabiyi hooya ahaynba kaa horey adigana xagga aabba ka walaalhayde iska wareeji xoolaha jelwareejin samee intu rasaas ka durribay buui xaggeen sheegaya ma naagaa xoolaha ma naagaa geel qaatay iyo qoryo aa u kala kaxeeya bu waaya marka waxaad halkaa ka fahmaysaa eeg sharcigu markan ay kuleeyihiin dumarka waxbuu yeeliyo wuu ku yareeye waxaa iminka ukhtadan iyo akhi hadday isu yimaadaan masalan waa ukhtun shaqiiqa waa walaashii buu ka dhintay isku aabbiyi hooyayii iyo lahablahan kale iyo asil liabi iyo walaalkii oo xagga aabba ay ka walaalayiin uftadan baa qaadanaysa baaqigi asal liabkiina meeshuu ka baxaya marka meeshii waa laba qof oo labadiiba waa walaalo kan iyagii waa walaalo kan dhintayna la walaalo yahay ninkiibaa qaday saddexdii dumar ahaana meeshii way wada qaatay marka waa masalooyinka aada odhan karto meelaha qaarkood raggu uu qabaaba iyadoo dumarku wax qaadanaya masaladaasina waa noocaas oo kale inantii nus bay leedahay inanta loo awooga yahayna waxay leedahay sudus takmilata uluayni macnaheedu waxa weeye laba ulu ba isla dhamaystiranaya nis iyo sudus marka la geeyo ayay noqonayaa uluaan isana lix meeloodow lixda meelood marka nuskooda waa saddex suduskooduna waa hal mid markaad halkaa iyo saddexda isu geyso waa afar afartaasi waxay u dhigmaan uluaan lixda ama two sides lixda ayay noqonayaan saddex daloolo laba dalool waa uluaan bay ka dhiganta marka labadooda laysla yidhaahdaa waxay qaadanayaan takmilata uluayn masaladaasoo kale hadday kula soo gudboonaato sidaasaa loo dhaxlaa weeye shuruudaan laakiin ku xidhan be ima hablaho inan waliyo tu kastoo loo awowiyo tu walaal kastaaba sidan waxuma dhaxlaan ee siyaabaha ay wax u dhaxlaan waa mid kamida hun tani haddii dadka la joogaa isbedelaan xalku isbedelaya masalan inantan inan kalaa la jooga haddii inan quraa la yidhi inan kale uu la joogo walaalkeedii labadan dambeba meesha way ka baxayaan bintulibnina iman mayso ukhtana iman mayso marka wixii w mar walba way isbedelayaan marka qof soo kordhaba iyo markuu qof ka baxaba way isbedelayaan sidaa darteed ayaa marka uu qofku doonayo inuu wax dhaxlo marka u horeeyo waa inuu qofka marxuumka magaciisa qoraay yaa dhintay hebel hebel dabeedna adigu waa inaad su-aala ku waqaa miyuu ka tegay xaas iyo oori ha ama maya waad qoraysa miyuu ka tegay aabbiyo hooyo waad qoraysa caruur muxuu ka tegay waad qoraysa intaasi haddii ay joogaan cid kaleba weydiin maysa hadduu intaa kaaga jawaabo udha xaas buu lahaa aab buu lahaa hooyuu lahaa inan iyo inan buu lahaa liiskaa waad xidhaysa siiba wareysan mayso leanna waxaad ogtahay markay halkaa marayso awow iman maayo oo walaal iman maayo ina adeer iyo adeer iman maayaano wixii kaloo dhan way meeshay ka baxeenba laakiin hadduu ku idhaahdo wuxuu lahaa oori buu lahaayo wuxuu lahaa hooyuu lahaayo caruur muu lahayn markaasaad jarar walaalaha u gudbaysa su-aalaha inaad sii weydiiso marka mar walba dhakadaada waxa ku qufulanoo si fiican u xafidsan tahay sidii darabka loo xafidi jiray marka qaybinta la doonayo baab ulxoj dadku siay isu xijaabaan ayaa mar walba si fiican aad u xafidsantahay marka wuxuna kugu baraarujinaya in aanad odhan inan la sheegayaaba nus bay leeda bintulibni sudus bay leeda ukhta kanay leeda iyo baaqi xaggaa mar walba ha u fikirina ku xisaabtan inay wax isbadbedelayaan وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من baa نبiga u yimi فقاaل ninkii waxau ihi إن بني إن بني إن بني إن بن بني waa hمسة وصلga hadii la haa darjiye إنa بن بني inankaygu inankii uu dhalay maata wuu dhintay oo anigiiyo awowgiibaa jooga famaa lii min miiraaihi dhaxalkiisa maxaan leeyahay famaa lii min miiraaihi dhaxalkiisa maxaan ka helaya inankayga inankiisiibaa dhintay ka dhintay awow baan u ahay dhaxal maxaan leeyahay faqaala markaa nebigu waxau ihi laka sudus lix meeloodou meel baad falamaa wallaa markii uu iska dhaqaajiyu qancay dacaahu nebigu uu yeedhay calayhi salaau wasalaam faqaala markaa nebigu waxa uu ku yidhi laka sudusun aakhar lix meeloodoo meel kalaad leedahay falamaa walla markii uu dhaqaajiyey mar labaad dacaahu wuu u yeedhay faqaala markaa nebigu waxa waxau ihi ina sudusa alaakhara suduska labaad ama kale ama dambe ee aan kuu sheegay ducmatun waa ziyaado ducmatun waa arsaaqad ducmatun casabaad ku heshay baaqi sugaad ahayd baaqi aad ku guulaysate weeye waayo xadiidkana waxa uu tilmaamayaa sida ay u dhaxlayaan inaan loo awow yahay macnaha waxaa le awow awow iyo habla sidee u wada dhaxlaan ayuu tilmaamaya awow iyo hablo qofka dhintay uu dhalay sidee wada dhaxlaan ayuu xusaya marka hadduu qofku dhintuu ka tago awowgii ile awowgii waa adigan arkaya iyo inan uu dhalay aba laba hablooduu dhalay ayuu ka dhintay awowgu marka hore sudus buu wax ku dhaxlaya labada hablood iyaguna uluaan bay qaadanayaan masalan labada hablood xole waa in lix meelood loo qaybiyo afar meelood oo ulusaana waxaa qaadanaya labada hadlood lix meelood oo meelna waxaa qaadanaya awowga maxaa soo haray dee hal mid lixdii markaad afar ka jabtay hablu ay leeyihin mid awowgu leeyana aad ka jabto mid baa soo haraya midkii waxaa qaadanaya qof casaba ah oo baaqi suga ah dee aabbana ma jooga iyo walaaliyo cid kale waa awowgan marka awowgii baa markii horena faradnimo wax ku qaatay qori cayiman oo dee naskuu cayimay markii labaadna casabanimo wax ku qaatayoo baaqi suga ah marka isla markaana ah weyn laba xil buu hayaa oo <laughs> labadaba uu ku shaahayn karayo ama ku mushahar qaadanayo kolka hore wuxuu yahay ahlulfarad isla markaana ah casabo ahlulfarad buu noqday haddana casabuu noqday aabbuhuna oo saasoo kaleu noqdaa marka taas weeye haddii halka labada hablood ilan ay joogtana iyana waa lamid iyana waa lamid oo qofkani wuu dhintay wuxuu ka tegay u dhalay iyo awowgii marka inantu waxay qaadanaysaa kala badh awowguna kolka hore sudus buu qaadanaya haddana baaqigu ku darsanaya marka inaad lix u qaybiso inanta aada nu siiso saddexa ah. awowgana aada sudus siiso midha ah labada soo hadhayna waa inaad cabsano ku siisaa isaga si markaad taa ogaato eed formalada hesho ama hafta dee wixii u soconayaan maxaad samaynaysa adigoo ariiqa mukhtasara isticmaalaya waa inaad maxay u qaybiso markaa ti waa inaad laba un u qaybiso qaybintaa labada aada u qaybisay nidaam dhaxal dhaxal la maro oo xisaabtii dhaxalka ma aha laakiin waa min cindik waa ikhtisaaran lilxisaab si aad xisaabta u gaabsato waxaad ogaatay in iyadu nus ay leedahay nuska kalena badna ahlulfarad uu ku qaadanaya badna casabanimo uu ku qaadanaya ad garatay mar haddaad qiyaastaa heshay hadday daar helayaan iyo hadday ar helayaan iyo hadday lacag helayaanba u kala badun baad leedahay inaad sudu soo mariso oo baaqi ugu darto oo wax dheer sii marto looma baxdo u kala jabiyun baad leedahay adigoo dee xisaabta laakiin haddii la yidhaahdo hala qora nidaam xisaabeed waa inaad samayso shaxdii caadigahay dabeedna ka hore xusto wuxuu ku helay ka dambe xusto isugu geyso iyada gaar uga jirto saasoo kale marka in ay sidaa tahay oo meesha waxa jooga habla ay yihiin dee waxaa tusaya awowga baaqiga u helay haddii inama joogaan awowga baaqigana aanu helayn hadduu ninkan dhintuu ka taga maxaanku ihahdaa awowgii iyo inankii uu dhalay mm, dee inankaasaa meeshiiba wada qaadanaya <clears throat> waayo awowgiiga soo geli maayo waay falama walaa dacaahu faqaala ina sudus alaakhara war suduska hore farad baad ulahayd weyi suduska kalena ducmatun waa maxay waa risqi waxa weeyaan ziyaadatun calaa xaqi xaqii daliilka kuu cayimay ayuu kana kaaga kororsan yihi har labadaaba isku darso waaya can ibni buraydata can abihi radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu jacala wuxuu u yeelay liljaddati ayeeyadii assudusa buu u yeelay sudus buu siiyey idaa lam yakun duunaha markaanu ka sokaynin ummun hooye markaanay ka sokaynin rawaahu abu daawuud waannasaa'i wasaxaxahu bnu khusayma wabnu ljaaruuf waqawaahu bnu cadiy alxadiid walxadiidu xasan takhriijka gebagabadiisa kolka la eego waa xasan xadiidku qaarkoodna waxbay ka dhigeenba saxiixun ligayri waaya xadiidkanina waxa uu tilmaamaya ayeeyo inay wax ku dhaxasho sudus lix meeloodoo meel goorma waa markaanay hooye joogen ayeeyaa wax dhaxlaysa ama ayeeye aabba ha ahaato ama ayeeye hooye ha ahaato waa inaan hooye joogin ayeeyada xagga aabba ka imanaysa iyo ta kale mid walba way hor joogsanaysa mar haddii hooye joogta ayeeye ma timaado xadiidka naska laga qaadanaya caamnimadii ayeeyada soo sokaysata xagga aabbata xagga hooyo kuwa shishe kuwa soke mid walba waxa u yaalla qaydkan idaa lam yakun duunaha umun haddaanay hooya joogan sidaasibaa markaa xadii bishardi anlaa tuujada umun taxjubuha markaa goorta shardigaa la waayo adee sidoo kale awowna waa inaanu joogino kii iyadu ay dhasheen meesha maraya hadduu dee joogo ay dhashay ee ka sokeeyeen isna uu xijaabaya wa can ilmiqdaad almiqdaad ibni macdikarin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alkhaalu abtigu waariu man qof buu dhaxlaa laa waarisa lahu cid dhaxasho aan lahayn alkhaalu waariu man laa waarisa lah qofka cid dhaxasho aan lahayn ayuu dhaxlaa akhrajahu axmed wاlarbaca siwa tirmidi waxasanahu abu zurca alraazi wasaxaxahu alxaakim wabnu xibaan wاlxadiiثu صaxiix takriijka oo macnaha dee maraajicda la eego oo loo abtiriyo oo sheekha tarjamadiisa wax laga sheego inta axkaamteed haysay kaa lubinaysaaye nuxurka ama xaasilka ama natiijada takriijka ayuunbaa la qaatay xadiidku ma yahay mid xujogala mise ma aha xadiidku waa saxiix wey waxa uu tilmaamayaa xadiidkani dadka dhaxlayaasha waxaa ka mid noqon kara qaybta loo yaqaano dawi araam dawi larxaam kuwa imika si toosa wuxu dhexlaa waxa weeye ahlulfard kuwa qur-aanku waxu cayimay caasabaduna waa baaqi sugayaashii oo dee nasku u cayimo inaga soo arkaynay suuratu nisa akhirkeedaba casabada waad ka arki karaysa haddaba marka la waayo dadkii ahlulfaradka ahaa ee la waayo kuwii casabada ahaa waxaa soo gelaya kuwa loo yaqaano dawil arxaam dadka riximka ah ama xasabada ah ay xa uga dhig soomaalida oo dadka xasabada ah ayaa soo gelaya dadkii qur-aanka u cayimay iyo kuwii ma joogaan meesha hadday ka baxeen xasabadaasaa soo gelaya masalan aabba ma jiro awow ma jiro oo caruuri ma jirto walaalo qofkan ilahaa ma jiro oo wax tol a ah looma hayo iyo wax xidhida midna ma jiro abtiyaal buu leeyahy dee abtigaasaa imanaya abtigaasaa imanaya marka saasaad ufahmaysaa abtigu wuxuu dhaxlaa qofkii aan lahayn dhaxle dhaxlihii faralka ku qaadan lahaa iyo kii casamada wax ku qaadan lahaa ee sida tooska waxu qaadanaya markay meesha ka baxaan abtigaa imanaya waaya kaasi kaasuu sheegay wa abi umaamata ibni sahlin radia allahu canhu qaal kataba cumaru cumar bn khaaab wuxuu u qoray ilaa abi cubayda abi cubayda radia allahu canh abi cubaydata bn jaraax wuxuu u qoray ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi allahu warasuuluh ilaahay iyo rasuulkiisu mawlaa man qof iyagaa dhaxlaya laa mawlaa lahu aan lahayn dhaxle waalkhaalu abtigu waarisu man isaga ayaa cid u ah dhaxle laa waarisa lahu aan dhaxle lahayn ilaahay rasuulkiisu iyaga ayaa xil qaadaya weeye ama dhexlayaba xadiidkanina waxa uu tilmaamay intii hore abtiga waynu haynee dhexlayaasha inuu ku soo biiri karo baytulmaal ama baanka muslimiinta habeenkii hore waxaynu soo nidhi asbaabu miiraati waraasalaat kullu yufiidu rabbahu lwiraas wahiya walaaun wanikaaxun wanasab saddexdaasi way sheegnaaye baytulmaal baynu hoosta kaga darnay markuu qofkii dhintee la waayo wax xigtaba u ah wax xigtaba u ah xaggii faradka xaggii casabada xaggii dawil arxaamta qofkiina waa qof muslim wuu geeriyo dee wax fodba ma ahee meeshan uu joogaa un baan meeshii ehelkiisu joogay ahayn wuu hijroodo meel kale u tegey xoolaha uu ka tegay baanka muslimiinta ayaa lagu shugaya muslimiinta dhexlaya ka dhiganta islaamnimadaas ayaa lagu dhexlaya de rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam isaga ayaa muslimiinta matelaya haddii rasuulkiina uu meesha ka baxay ilahay iyo rasuulkaba waxa u matelaya qorigaa loo qaadayo baanka muslimiinta mas-uulka muslimiinta u qaadaya mas-uulka muslimiinta loo sheegaya dabeedna wuxuu leeyahay anaa ka guddoomee baankaa lagu shubo allaahu warasuuluhu mawlaa man laa mawlaa lah waalkhaalu waarisu man laa waarisa lah waalmuraadu bimiiraafihima dhaxalka ilaahay rasuulka waxaa loo jeedaa idkhaalu maalihi fii beyti maali lmuslimiin baanka muslimiinta iyo danta guud baa lagu shubaya xadiidkaasi waxa uu kuu tilmaamayaa dawil iyo siday waxu dhaxlaan tu kale martabata tadali iyo iyo martabatu tanziil waa dawil arxaamtu habka ay waxu dhaxlaan iyo ma maaragtay mise u kala dhow yihin baa loo eegaya mise qof waliba qofkii uu ku soo dhawaaday baa la eegaya taa dambay u badan yihin culimadu abti haddii la yidhi qofkan dhintay iyuu ugu soo dhawaaday qofkan dhintay bu abti u yeeso islamaynu garan yuu u soo maray ee ugu soo dhawaaday dee hooyi ugu soo dhawaaday hooyadu waxay qaadan jirto abtigu leey ya eddaa la yidhi edo edo qofkani uu dhinto dee edadiisina waxay ku jiraan dawil arxaamte markaa edda ayay usoo maraysaa qofka dhinta aabo halkii aabahay ku faylaysa saasaa loo wadaya marka waxa weeyaan hablahaagu caruurtii ay dhaleen walaalahaa caruurtii ay dhaleen edooyinka ah, kuwii ay dhaleen adeerkii xagga hooyo cidooyinkii abtiyaashii iyo habaryarihii kuwaas wey saasaa loo wadaya dadkaasaa ka mida ah dawil arxaamta waayo dhanna shuruudihii buu ka wadaa dhanna dhaxlayaashii buu ka wadaa wacan jaabiri radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nebigu waxa yidhi ida istahalla marka uu codeeyuu dhawaaqo almawluudu ilmaha yara dhashay kol hadduu cod yeesho warita wuu dhaxlaya shuruudaha dhaxalka waxaa inoogu jiray taxaququ xayaati اlwaariثi bacda mowti اlmawruud qofka dhaxlaha ahi waa in noloshiisa la hubaa inuu ka nolol dambeeyey qofkan dhintee uu dhaxlaya marka ilmaha yar iyo ka ku jira ka ku jira waxbuu dhaxlaya hadduu nolol ku dhasho hadduu he nolol ku dhasho wasiqtu kalkabiir in daharat fiihi amaaraat lxayaa ilmuhu hadduu ay markuu soo dhashay ay ka muuqato astaantii nolosha qof weynu buu la mid yahay dhaxalkii buu leeyahay haddii la dilay oo lasoo riday magtii buu leeyahay walqashii buu leeyahay magac bixintii buu leeyahay arkaantii ama axkaamtii meydkaoo dhamaystiran buu leeyahay marka shardiga ku xidhan waxa wey idaa istahalla mar hadduu cod yeeshay wuu dhaxlaya isagoo uurka ku jira ayaa la dhaxalsiin karaa isagoo waa hadduu laakiin nolol ku soo dhasho haddii aan nolol kusoo dhalan baaqigii waxaa loo qaybinayaa dadka waana la suuli karaa waana laiska sii qadiman karaa xadiidkanina sidaa labadaa sharti weeye uurku marka uu wax lagu dhaxli karaa waa marka uu soo baxo kow nololna kusoo baxo laba haddaanu soo bixin haba noolaade eh oo ha dhaqdhaqaaqaye eh dhaxal go-aana lama siinayo dhaxalkiisu wuu xamidnaanaya dhaxlayaasha kale haba sii qaatin hadduu soo dhaco inuu nolol ku soo dhicinna dhaxal male daminka combyutarkii baa lagu eegaya isagoo ciyaaraya o dhaqdhaqaaqaya urka ku jira wuu nooli laakinahu lam yanfasil masuu soo dhicin markaa dhaxal loo cayinayaa ma jiro ila bakti buu ku iman karaa marka taasina waa shuruudii dhaxalka mid kamida ah in la helo ama sida uu uurjiifka iyo ilmaha uurku wax u dhaxlo ayuu halkaa tilmaamay allahu subxana wa tacaala